cabdiraxmaan ibn ayuu nooga warramay can maalik amaba qaala wuxuu yidhi xadaanii maalik marka alimaam annasaa'i mar waxaa u dhexaynaysa asaga imaam maalik qutayba keligiisa udhexaynay marna waxaa udhexaynayso xaari ibnu miskiin iyo alqaasim cabdiraxmaan waa udhexaynay sidaa wey marka marka meesha taxwiil baa ka maqan xaadii ayaa ka maqan cid ay xa u qoran tahayda meeshaan ma jiraan sooma ma haysaan gacan laguma hayo marka sidaa ayuu noqday weyaan waa halkaasaa ula socda marka marka waxay noqonaysaa laba ariiq waa waa laba jid oo labada ariiq alimaam maalik eh, marayaan laakiin alimaam maalik imaam anasa-i waxaa udhexayso ariiqa koobaad hal nin baa udhexeeya waa qutayba ariiqa labaad waxaa udhexeeya laba nin oo ah alxaari ibnu miskiin iyo ninka la yidhaahdo alqasim ibn cabdiraxmaan sidaa weya marka sidaa ha loola socdo waa laba ariiq oo xaad ay ka maqanta taxwiilka wax ishkaal hoy leeda malaha maxaa yeelay intii hore qaala akhbarnaa qutayb ibnu saciid can maalik kadibna maalik markaad gaarto waxaad u boodi can cabdillaahi ibn abi bakr ibn xamed ibn camr ibn xasmi aad u boodi ma fahamte ariiqa labaadna alxaariث ibnu miskiin qira'atan calي waan asmع can ibn qaasim qaala xadaanii malik can cabdillaahi ibn abi bakr waa caadi marka maaliga marka marna waasio ayuu ugu wariyey laba laba waasio ama hal ama cafwan laba waasio marna hal waasio ugu wariyey ama marna halbaa udhexeeya isaga iyo maalik mar laba qofa udhexaysa waa intaa iyada wax kalama jiraan weyaan marka xaadig baa ka maqan meesha ishkaalku ka yimid wuxuu hadda ah, kitaabkeenna hadda nusqadaan aan haysano wuxuu kule akhbarnaa qutayb ibnu saciid faasila ayuu geliyey mujdan nusqadeenna can maalik wاlxaariث ibnu miskiin qira'atan calayh marka maali iyo wuxuu isku boos dhigay alxaari ibnu miskiin isku boosna ma joogaan midna waa waa sheekh eh, annasaa-i oo taqaanaan midna waxaa weeyaan bilkaad ayuu ku gaarayaa inuu noqdo sheekh sheekh annasaa-i ayuu si khaati ah ku gaarayaa marka laba nin isku boos joogin ayuu marka hal boos wada dhigay sidaa way marka cilada habeen mxu xalan ka hadlaynay almajlis athaamin wasituun ayaan joognaa waa xadiidka kun iyo saddex boqol iyo laba iyo kun iyo saddex boqol iyo labaad oo nawcun aakhara min adducaa baabkana sagaal iyo kontonaad ah qaala aimam النasai alي ramat lla akhbarana qutayb bn saciid ibn jamiil bn طariif الbaqlani qaala xadaثana aleyث bn sacd wa imaamu ahli misr can yaziid ibn abi xabiib اlmisri wa iqaة faqiih can abi اlkhayr abulkhayr waa marhad ibn cabdillahi اlyazani marhad weeyaan ibn cabdillahi اlyazani wa iqaة faqiih can cabdillahi bni camr bn caasi radi allahu tacaala canhuma can abi bakrin sidiiq radia allaahu canhu canhumadan waxay u noqonaysaa labada saxaabi waa aaab riwaayatu صaxaabiyin can صaxaabiy waa riwaayad saxaabi uu saxaabi ka wariyey annahu sayid abubakr radia allahu taala arda qaala wuxuu ku yidhi linabiy nabiga wuxuu ku yidhi sal slm callimnii ibar nabi allow ducaaan duca oo adcu aan ku ducaysa bihi ducadaas fii salaati salaadayda ibar qaala wuxuu yidhi nabigeena sal اllahu alay slam qul waxaad tidhahdaa abubakrow allaahuma inii dalamtu nafsii dulman kaiira walaa yakfiru dunuuba ila ant faqfir lii makfirata min cindika warxamnii inaka anta algafuur اraxiim waa duca aad qurux badan oo macaan badan oo runtii tusinaysa adoonnimada iyo dembiilinimada oo qof yidhi war anig waan dambaabay iska kay cafi hadduu qof bini aadam eh, yidhaha qof kale waxaa laga yaabaa inuu u dabca ood u jilca ayaa laga yaabaa famaa baalakum birabbi اlcaalamiin waarxam الraaximiin xadiidka marka waxaa weyaan ducadaas uu sida abubakr nabigeena baray sal ll slm kolleyba qofuu ka jecel yahay ma jiro abubakr qofuu ka jecel yahay muxuu ah caaisha iyo isaga cid uu ka jecel yahay nabigeena sal slm ma jirin waad ogsoontihiin marka la weydiiyey dadka ugu jecesha caaisha raggana aabbaheed uu yihi nabiga sal lla slm marka ducadii uu ka dalbaday inuu ku ducaysto waatan marka aan ku dhegna annaga marka salaad kasta iyo nala dhaafin allaahuma allahyow inii aniga dalamtu waan dulmiyey nafsii naftayda ulman ulmi ayaan dulmi kaiiran ee aad u badan yaa koobi kara indhihiyaa wax dulmiyey oo dhegihiyaa wax dulmiyey oo gacmihiyaa wax dulmiyey oo carabkiyaa wax dulmiyey oo calooshia laga inay dulmiga ku dhacay oo waxaa weeyaan dhan walba ulman kaiiran walaa yakfiru ma dhaafa dunuuba dunuubtan ilaa anta adiga ma ooyane faqfir ii dhaaf lii aniga maqfiratan dhaafitaan oo min cindika agtaada ka ahaatay rabbi ii dhaaf warxamni inaa naxariiso addoon miskiin ah oo waxaa weeye awood aan lahayn ayaana dembiile ah inaka adiga yaa anta alafuuru dhaafa ayaa tahay alraxiimu naxariis badan saas ayuu nabigeena amar ku bixi in eh, uu abu bakr ku ducaysta kulana dardaarmay sala allahu alayhi waali wasalam nawcun aakhara min adducaa waa nooc kaloo ducada ah ka mid ah xadii kun saddex boqol iyo saddexaad waa xadii saxiixa qala imam nasai abarna yunus ibn cabdilaclaa asadafii waaiqa qaala xadaanaa ibnu wahab wa cabdullahi ibn wahab waiqatun tabtun faqih qaala samictu xayawa xaywa ibnu shurayx atujiibi wa waa faqiihun iqatun habtun zaahidun intaasoo muxuu ahaa hawl ah ayaa isuga tagtay yuxadii isagoo ka warramay ayaan ka maqlay can cqba ibnu muslim atujiibi wa almisri waa iqa can abi cabdiraxmaan axubuli xubuliyi weli weliba yaada waa shidanta weyaan can abi cabdiraxmaan axubuliyi cabdullahi ibnu yaziid almisri waa iqa weeyaan can sunaabixiy sunaabixi waa cabdiraxmaan ibnu cusayla waثiqa can mucaad bni jabali radia اllahu taala arda qal wuxu mucaad bni jabal ahada waxaa qabtay biyadii gacantayda rasuullah ayaa qabta sal slm faqaala wuxuu yidhi innii aniga uxibuka waan ku jeclay ya mucaada mucaadow jacayl badan ayaan kuu qaba ayuu nabig sal اlah alay aslam wa liajlah min ajli اllah faqultu waxaan idhi wa ana anigana uxibuka ya rasul rsulka an waan ku jeclay allahu akbar faqala rasul u sl slm falaa tadaxa ka tegin haddii ay xaalada noocaa tahay an taquula inaad tirahdaa fii kulli salaatin salaad kasta rabbi rabbi acinii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika rabbi rabbi acinii igu kaalmay calaa dikrika xuskaada iyo wa shukrika inaan kugu mahadnoqo aan kugu shukriyo iyo wa xusni cibaadatika cibaadadaada inaan wanaajiyo ilaahayow inta ayada ah waxau iigu kaalmay saas ayada ku ducaysa ayuu nabigeena kula daarma sal slm labadaa duca marka nabigeena sal اllahu alay wasalam abubakr oo taqaanaa booska ka jooga iyo mucaad oo nabiga uu waan ku jeclahay jacayl ayaan kuu qabaa uu nabig le sal l slam isna uu muxuu yubaadiluhu lxub ayaa wuxuu kula dardaarmay labadaa daco qiimaha badan labadaa marka wasdameedka in lagu dhego weyaan laakiin tan dambe sida noo imaan doonta ama riwaayado kale ku taallaba waxaa weeyaan waa dubur kula salaa salaad kasta marka laga baxo kadib weyaan ee salaad gudaheeda ma ahan nawcu aakhara min adducaa nooc kale ducada ka mid ah xadiid kun saddex boqol iyo afraad waa xadiid daciifa qaala alimaam الnasaي alي mat abarna abu daawuuda abu daawuud waa sulaymaan ibnu macbad ibnu kow sajaan weeyaan kow sajaan weeyaan ninka isaga ah waa iqa waa saaxibu xadiid waana nin adiib ayuu ahaa adiib nin sugan yahan sugaantan abcan marka la yihahda dadka waxaa kusoo dhici markaba markiiba muusika iyo baabkaas iyo adabka waa qofka yani gabayada iyo hawlahaaska aadka ugu fiican hawlaha nooca aadka ugu fiican weyaan waayahay ninka isaga ah abu dawuud ayaa qaala wuxuu yihi xadaana waxaa noo warramay sulayman bn xarb alsdi alwaashixi bilxa weyaan alwaashixi qala wuxuu yihi xadaana xamaad ibnu salamata ayaa noo warramay xamaad ibnu salama albasri waa iqatun cabdin tagayara xifduh biaakhirihi can saciid aljurayri saciid aljurayri saciid ibnu iyaas weyaan aljurayri albasri waa iqa laakinahu ikhtalaطa qabla mowtihi bialaai siniin saddex sano intuusan geeriyoonin ka hore ayuu isku dardarsamay can abilcalaa abulcalaa ninka la yidhaahdo waa yaziid ibn cabdillaahi shikhiir alcaamiri waa iqa weyaan can shadaad ibna aws ninka shadaad ibna aws la yidhaahdo oo saxaabada nabigeena ka mid sal اla alay slam waradia allahu canhu ana rasuula rasulka sal slm kana wuxuu rasuulkeena yaquulu mid yihah fii salaatihi salaadiisa allahuma alle inii aniga as'aluka waxaan ku weydiisana aلhabaata fi اlamr amar kastoo wanaagsan inaan ku sugnaado oon joogteeyo xaal kastoo wanaagsan iyo wاlcaziimata cala اrushd iyo hanuunka inaan go-aan ay iga noqoto inaan ka leexleexanin wixii hanuun ah wa asaluka waxaan ku weydiisanaa shukra nicmatika nicmadaada inaan ku shukriyo oon la koobi karin wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha iyo waxusna cibaadatika cibaadada inaan muxuu ah wanaajiyo wa waxaan ku weydiisana rabbiu qalban saliima qalbi badbaaday yowma laa yanfacu maalu walaa banuun ila man ata allaha biqalbin saliim qalbiga saliimka ah waa kan ka badbaaday shirkiga waa kan ka badbaaday bidcada waa kan ka badbaaday xiqdiga waa kan ka badbaaday xasadka waa qalbiga nadiifka ah laa yaxmilu اlhil maalinta ayad cid badbaadaysa rabbigan wuxuu cadday eh, subxaana wa tacaala eh, qalbigaas saliimka cidda lah ya ciddaas ayada ayaa waxaa weeyaan nafci heshay oo badbaaday ayuu rabbigan caddayna subxana wa tacala ilah waxaan ka baryayna subxana wa tacaala inuu qalbigeenna ka dhigay qalbi saliima adduunood aragteen qiimihiisa iyo qiimo darradiisa oo maanta si kasta oo maanta lagugu nicmeeyo waxba uusan ahayn qofkii marka xiqdi qalbigiisa u qabo qof walaalkii ah waa qof dee imtixaamo xaqiiqatan abadan imtixaan wa sayd abubakr radia allahu taala an arda mistax arrintai axmarta waad ogeydeen umilmumin caaisha in la yidhaah waa zaaniyad oo munaafiqiintii ay ku naar galaan oy ku gaaloobaan oo weliba gaalnimadooda iyo nifaaqooda bannaanka ku yimaado ninkii kala qayb qaatay faafinteedii ayuu ahaa ninkii asaga ahaa weliba soomaalida waxay dhihi jireen ciirtaa cabbe ayaa caydaada aad u yaqaana soo mahin yani qofka adiga aad quudisa ood biisha kaas ayaa si fiican xogtaada u haya oo marka caydu ku miisi waxaa kaloo dhahaan ittaqi shara man axsanta ilayh qofkii aad adi samafal u samaysay shartii iska ilaali kaas ayaa laga yaaba inuu ku majaxaabiy saasay carabta saasay dhahaan ma saxba mise waa waxaanan jirin soomaalida maxay dhahaan irtaacabe ayaa caydaa yaqaana waxaa kaloo dhahaan soomaalida inkastoo wax fiican usan ahayn shafaacaha gelin shar kuma daarto alcumum waxaan kala jeedaa marka kelimaadkaas markaan sheegayno macneeda maaha inay wax saxan yihiin khaasatan midda dambe axsanta marka cibaaraadkaas kulley waxaan umalaynaa waa waa waxay u yara baahan yihin xogoo in la yara in la yara hagaajiya ay u baahan yihiin laakiin waxaan kala jeedaa mistax raggii marka faafiyey arinta iyada ayuu ka mid ahaa mistaxaa loo sheegay marka waxaa loo sheegay abubakr uu ka war helay markaasaa ilaahay wuxuu ugu dhaartay ma ninkii aan qaraabada ahnay oon aniga quudinay oo bilkiisa ilaahay anay igu soo dhiibay oon siinayay ayaa maanta walaashiis saa u galay oo munaafiqiinta ka mid noqday wallaahi laa unfiqu calaa mistax weligey dambe inaan koob biyo u shubayn weligey dambe markaasaa ilaahay subxaana watacaala wuxuu u hiiliyey mistax oo ku dhacay arrinta iyada oo saxaabi fiican ayuu u hiiliyey oo weliba isaga keligii ma ahane qof kasta oo noociisa ayuu u hiiliyey rabbigan subxaana wa tacaala oo rabbigan wuxuu yidhi walaa ya'tali weliba aayadihii al daba dhigay markii baraa'adii la keenay caaisha ayuu ilaahay subxaana wa tacala wuxuu daba dhigay amar ah yayna dhaaranin ululfadli minkum wasaca an yu'tuu uli qurba aha wاlmasaakiin wاlmuhaajiriina fii sabiili اllah kadibna maxaa daba yeelay walyacfuu walyasfaxuu maxalushaahidka marka waa meeshan soo socota alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum miyaadan jecleen inuu rabbi subxaana wa tacaala idiin dembi dhaafo qofka marka wuxuu rabaa dembigiisiiyo bayna aلsamaa waalardi ka badan ayuu habeen kasta ilaahay iga dhaaf allow idhaaf uu leeyahay uu oynayaa isna nin yaroo ku tarantarooday ayuu halkaas uga hayaa wax macno ku dhisan ma marka waa wax macno aan lahayn runtii qofkaas qof caqila ma ah haddii la yidhaahdo waa runtii marka waxaasoo kale waxaa weeyaan waa la iska sayraa adiga gurigaada haddii qof uu qashin kusoo tuuro oo qashin qub kugu so rido ama xafaadad kor lagaaga soo tuuro lagugu soo rido maxaad samayni ma meeshaad ku haysani waa gurigaagii oo waasica oo laga yaabo xataa inaa iskaga yarleexiso aadan u ogolayn qalbigaada ka war inaad qashinqub ka dhigto oo xafaadadihii iyo muxuu ahaa wax alla wixii laiska soo xaaqay iyo ay meeshaan ay kuu buuxdo wax macnoo ku dhisan malaha marka baabkaas waxaa weeyaan baabka isaga ha la sayro marka wuxuu leeyahay xadiidka kolley sanadkiisa waa waxbaa ku yaro jira laakiin wuxuu leeyahay وأسألka قلبا سليما لakiن aيad qرآaن bu mxuu ahaa cad يومa laa ينفع maal وalaa banuun ilا man أtى الlah بqلبi سليم ilahay qalbigeena سليم ha ka dhigo mujaahada u baahan yahi وlisaaنا carabna waan ku weydiisana صاadiقan ee runta ku dadaalo نسأل الlaha الصدق في الqول والcمل وأسألka waxaan ku weydiisanay min khayri ma tacلم waxaad ogsoon tahay khayrkooda aan ku weydiisani wacuudu bika waxaan kaa magala min shari maa taclam waxaad ogsoonta shartooda aan kaa mageli waastaqfiruka limaa taclam waxaad ogsoontaho dembi ohon galayna oon la koobi karinna ilaahayow inaad idhaaftaan ku weydiisanaa xadiidkaas waa xadiid daciifa xagga sanad ahaan laakiin macaanideysa macno kasta nusuus ama kitaabka ama sunada nabigeena ay u wada markaad kaci laakiin matni muxuu ahaa ka lafdi ahaan amaba ka sanad ahaan waa daciif weyaan nawcun aakhar nooc kale oo ducada ka mid ah xadid kun saddex boqol iyo shanaad waa xadiis saxiixa weeyaan qala imam nasai alih mat akhbarna yaxya ibn xabiib ibnu carabiy wa iqa qala xadaثana xamaad ibn zayd ibn dirham wa alxaafid habt lxuja qala xadaثana caطaa ibn saa'ib aلthaqafi waa saduq اkhtalطa wariwaayatuhu ama wariwaayat xamaad qabla ااkhtilaaط xamaad ibn zayd intuusan ikhtilaaطka gelin ayuu ka wariyey can abiihi aabihi aلsaa'ib ibn malik waa iqa qaala wuxuu yidhi sallaa bina waxaana dujiyey camaar ibnu yaasir ayaana dujiyey abulyaqdaan weyaan yaqdaan yaqdaan abulyaqdaan ayaana dujiyey hhy waa ninka saxaabi raggii camaar ibnu yaasir iyo suhayb iyo bilaal iyo yacni salmaan iyo waa dadkii mustadcafiinta ahaa oo tollaanta ku ahaa magaalada maka oo loo dhibaataynaayey nin kale camaar ibnu yaasir ahay ayaa wuxuu yidhi amaba wuxuu y ninka la yidhahda asaa ibn maalik camaar ayaana dujiyey salla bina camaar ibnu yaasir salaatan ayuuna dujiyey faawjaza fiiha salaadii ayuu soo gaabiyey faqaala waxau yihahdeen bacdu alqowmi dadkii la tukaday qayb ka mid ah waxay ku yihahdeen laqad khafafta waad fududaysay aw awjasta waad gaabisay asalaata salaada faqaala wuxuu yidhi amaa calaa daalika amaa calaa daalika arrinkaa dushiisa miya ama arrinkaa dartii miya ay amaa macad atakfiifi wاliijaaz ama calى dalika yani ama calى الtakfiifi wاliijaaz fududaynta iyo waxaa weeyaan gaabinta aan gaabi miyaad kala joodaan aw amaba ama calى taqdiiri اctiraadikum bالtakfiifi faaquul yani hawsha ad igu mucaaradeen ama ad igu qabsateen oo gaabinta waxaan ka leeyahay faaquul waxaan ka leeyahay faqad dacawtu waxaan ku ducaystay fiiha iyada gudaheeda bidacawaatin ducooyin ayaan ku ducaystay samictuhunna aan ka maqlay min rasuul aan ka maqlay sal slem falamaa goortii qaama uu istaagay tabicahu rajulu nin ayaa dabagalay oo min qowm ka mid ah huwa ninkaas maxaa idin qoran ya huwa maxaa idin qoran ubay miyaa idin qor mise abi ubay miyaa ku qoran adiga abi axsant ubayi marka waaad waxaad ka dhigtaan abi abi ka dhiga abi ubayi ma aha ubay ibn kacab meesha ma joogo abi weeyaan abi huwa ninkaas oo muxuu ahaa kacay oo soo waraystay ninka la yidhaahdo acmaar ibnu yaasir abi aabbahe weeyaan hadalkaa ninka dhihi waxaa weeyaan waa ninka la yidhaahdo caطaa ibnu saa'iba wuxuu leeyay qofka kacay oo soo waraystay camaar ibnu yaasir waa aabbahay ayuu leeyay huwa asaaib weyaan ninka ubayl waxaa weyaan asaaib abile cafwan abile waa asaaib weyaan ayra anahu laakin anahu kana can nafsihi naftiisa ay waxaa weeyaan kunya amaba uu afgobaadsi ka dhigo toos uma sheegin yani ninka asaga kaas weyaan markuu leeyahay falama qaama goortuu istaagay tabicahu waxaa raacay rajulun oo min alqowmi saaibka laftirkiisa waa isagii weydiiyey ninka la camaar ayaa wuxuu diidaya aniga ayaa yidhahda laakiin wiilkiisii oo cata ah ayaa sheega wuxuu leey ninka istaagay oo raacay ah, ninka la yidhahdo camaar huwa abi aabbahe weeyaan hayra annahu kana can nafsi lakiin naftiisa ayuu eh, qariyey fasalahu fasa'alahu markaasu wax ka weydiiyey can iducaai ducada uma jaءa wuu yimid faahbara bihi alqowma wuxuu sheegay ducada ayada ah allaahuma allahiyow bicilmika aqoontaada alhayba aada ogsoon tahay iyo wa awooddaada cala alkhalqi aada awood u leedahay inaad abuurtay iyo inaad baabi'iso inaad karaamayso inaad dulayso axyini nooley maa calimta intaad ogsoon tahay alxayaata noolosha khayran lii mid ii khayr badan ay tahay ilahi wuu ogsoon yahay tabcan <laughs> khayrna kut inay ku ahan ogsoon yahay laakiin markay khayr ii tahay waa maa calimta alxayaata khayran lii mar inta ay nolosha khayr ii tahay weeyaan watawafanii rabbi oofsa oo nafta iga qaad idaa calimta haddii aad muxuu aha ogsoon tahay alwafaata khayran lii xilliga aad ogsoon taha xilliga ay geerida ay khayr ii tahayna ilaahay oofsa maxaa yeele ilaahay xilli aad ogeyn ood adi xaaladaada iyo meesha ay ku dambayni ama sida kuu fiican ah, uusan ogeyn miyaa jirta waa maya macnaheed waxaa weeya ilaahay kolley waad ogsoon tahay laakiin xilliga aniga ii khayr badan oo nolosha inaan noolaada ay khayr badan tahay noolay xilliga inaan dhinta ay khayr bantahay ilaahayow idil macnaheeda waa sidaa weyaan waaya hahay allahuma anley waasaluka waxaan ku weydiisanaa khashyataka baqitaankaada aan kaa baqa fi lhaybi xilliga waxaa weeyaan aniga liiga maqan yahay ama aan dadka ka maqanay oo cid io arkaysa ayna jirin iyo washahaada iyo xilliga lala jooga oo ummadda aan dhex jooga waaslu waaan ku weydiisana kalimat alaqi dhawaaqa xaqa ah fi rida xilliga aan raalliga ahay iyo walqadab xilligaan cariisnahayba xilliga raalliga la yahay la garay lakin xilliga la cariisan yahy qofka isma celin karo wuu kadeedmi ilaa on qof mxuu aha isgarbadooba mooyane xanaaqa mogta qofka waa nasf majnuun imtiaan waa waasaluka waxaan ku weydiisana alqasda fi اlfaqri wاlghina dhexdhexaad taajir weynaha iga dhigin dhulka mxuu ahaa yeelana haiga dhig had rabbi iga dhig o wasalka waxaan ku weydiisana naciima nicmo laa yanfad yanfad aanan dhammaanaynin wasalka waxaan ku weydiisana qurata cayn ilqabowsi laa tanqatic aan go-aynin wasalka waxaan ku weydiisana alrida inaan raalli noqdo bacda alqada markaad xukunkaada u dhaca kadib inaan raalli aan noqdo rabbiyow ayaan ku weydiisani oon xukunkaada aad ii qadartay ii qadarkaagi aanan ka hor imaanin wasalka waxaan ku weydiisana barda alcaysh nolol qabow bacda almowt nolol qabow waxaa wey rawdatu min riyaad اjanna weyaan wasalka waxaan ku weydiisana ladata nadar ilaa wajhika wejigaada inaan araggiisa ku raaxaysto oon dhadhansado ayaan rabbi oo ku weydiisa inaad igu karaamayso washawqa iyo jacayl ilaa liqaa'ika la kulankaada aan jeclaado hay fii kayri daraa'a dhib mudira ee dhibto ayadoo meesha olin walaa fitnatin fitna mudila ee ibaadaysan meesha olin allahuma aleh wazayinna nagu qurx biziinat اiimaan iimaanka quruxdiisa wajcalnaa naga yeel hudaatan kuwa hanuunsan muhtadiin hudaatan kuwa hanuunsan ama kuwa dadka hanuuniya muhtadiina iyagaan hanuunsan rabbio naga dhig saas ayuu nabigan ku ducaysan jir sal slm washawqa ilaa liqaa'ika la kulankaada inaan jeclaado inta kale garanay yaa inteenna ka mid maanta diyaar u ah inuu rabbigiis la kulmo oo maanta mxuuaday sooba <laughs> kulligeen ya sheekh waa nooma diyaarsano sooma ilaahay anagoo muxuu ahaa uuna jecel anagana jecel raalli ka raalli naga yahay alla nala kulmiy waxaan kala jeedaa su-aasha waxaan u weydiinaya waxaa weeyaan nabigeena salى اllahu alayh wali wasalam ayaa xadiid wuxuu yidhi man axaba liqaaءa allah aaba axaba allahu liqaa'ahu waman kariha liqaaa allah kariha allahu liqaa'ah qofkii ilaahay la kulankiisa jeclaada ilaahay baa la kulankiisa isna jeclaada qofkii naca alla la kulankiisana alla subxaana wa tacala ayaa wuxuu nacaa la kulankiisa caaisha nabiga weydi sal l slm nabi allow dhammaanteen mowd waa nicabna masalada aan ujeeda halkaas waa nin maanta diyaar u ah cisha intaan la gaarin ka horan bacd alcisha in nafta dhab laga siiyo lama arka xitaa waad garanaysaan nabi muuse alayh salaam kama fi aiix malakulmowt uu kudhigay waad ogeydeen maxaa ku dhacay malakulmowt dharbaaxdada lagu dhuftay aysha agga meelahaasaa lagu tuuray xaggeed u socotaa naftaan kaa qaadi rabaa maaniga ahaa ho bariiska meelahaasaa muxuu ahay halkaasay ku dhacday markaasuu ilaahay wuxuu yidhi addoon waxaad ii dirtay aanba geeri diyaaru ahayn markaasaa muuse waxaa la yidhi gacantaada waxaad saartaa dibi ama ha madoobaada ama ha casaaday inta gacantaada ay saa u qabato oo tim tiri milyan ha gaareen dhowr boqolo milyan ha gaareena intaasoo sana marka mxuu ahaa cumrigaada ku darso oo sii nolow markaasa wuxuu yidhi ilaahu maxaa ka dambeeya mowt markaasuu yidhi alaan hadda ilahu iqiblo marka nacaybka marka mowtka caylada marka wadhana allow dhammaanteen nafta waa waa muxuu ahaa inaan dhibanno waa necabna markaasaa nabiga wuxuu yidhi ala sl slam ya caaish xaaladda noocaa ma ahan addoonka markii ay sakaraatulmowt ku timaado qofka muminka ah ilaahay subxaana wa tacaala nicamtii iyo barwaaqadii iyo jannooyinkii iyo beerihii iyo wanaaggii ayay mala'igta ugu bishaaraysaa ya markaasuu ilaahay subxaana wa tacala la kulankiisa u jeclaadaa faaxaba allahu liqa'a qofka munaafiqa ah amaba qofkii aanan toosnaynna ilaahay hortii wax u yeella oo cadaab iyo nakaal iyo zaquum iyo ciriiri iyo balaah ayaa lasoo lasoo hordhigaa oo loogu bishaaraya markaasaa wuxuu nacayaa inuu waxaa wey alla la kulmo soo sidaa maaha marka marka washawqa ilaa liqaa'ika maxay ta marka macneed ilaahow muxuu ahaa haddaba iwad miya macneed saas ma aha macneed waxaa weye ilaahayow markii ay nafta ii timaadda xilliga laiga qaaday khayr iyo barwaaqe iyo bishaaro kuwa loogu bishaarayno adiga la kulankaada jeclaad ilahay ugu darwayaan macnaha waa noocaas way xadيث kun saddex boqol iyo لixaad waa xadيث صaحيixa qaala الimaم النسي عليه رحمة ل أخbarna cubaydالlah iبن sacد iبن ibrahim iبن sacد الزهري naعم فإida jaء أجلهم laa ystأkhiruuna saacaة وlaa ystaqdimuun masalada horta masale shaaئك ahoo yaro dhib badan culimada marka waxay leeyihiin waa isku hayaan oo bikatbi risqihi wa ajalihi xadiidna waxaa jira fi الصaxiix man araada an yunsaأ lahu man araada an yubsaطa lahu fii risqihi wa yunsaأa lahu fii aharihi falyaصil raximahu maaani badan alfaad badan oo ku imaaday qofki marka raba in riqana loo waasiciyo cumrigiisana loo dibdhigo raximtiisa ariiriyo saas nabigeena dhaha sal اlah alay slam wa xadii marka yunsa lahu fii aarihi dasa marka culimada ay qurtub isdheheen marka qaar waxay leeyihiin waa saas addoonka marka hore waxaa loo qori ninkan hadduu raximkiisa xariiriyo raximkiisa hadduu xariiriyo boqol sano gaari isagoo caafimaad qabo hadduu xariirin waayana konton sano ku dhimani saasaaba qoranba marka waxay ku xihanta waa shardi kugu xihan haddii aad waxaad la imaado waxaasaa lagu siin waxaa kale ducada laftirkeedii laa yaruddu alqada ila ducaa qadii waxaa ka mid a ah geeridii waxaa loo qoriy hadduu ducaysto ood ilaahay wakti fulaan ama saa u ducaystan cumriga waa loo kordhini hadduu ducaysan waa in intaasa cumrigiisa asalka waa intaas intan kale marka waa waxaanay dhahaan romotion miya yani waa waa waa ya bonas iyo waxaa sidoo kale waay dhihi jireen waxay dhihi jireen eh, card card khaas cardi weeyaan culamada qaar halkaasay mareen kuwaas in aan xaggeeda adnaana fiican shee xuseen umayna kow culamada qaar waxay maya yunsa allahu fii aarihi waxay ula jeedaan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u barakeeya cumrigiis awlaaddii u barakeeya dikrigiis sheegitaankiisa ilahay barakeeya alimaam الnawi alيh ramat lah afartan iyo lix sano ku dhintay so sidaa mahayn wuxuu ka tagayna mashaariq اadrb sideed boqoloo sana laga jooga xilliga uu muxuuha dhintay ilaa maantana alimaam الnawi alيh ramat الlah alimam nawi alيh ramat الlah alimam nawi waa kada saas afartan iyo lix sana ku dhintay marka hadduu kun wiil dhan lahaa mana gursan la socda alculama alcuzaab ku jira asaga iyo sheekh islam ibn taymi iyo rag waxaa jira baabkaas aanan u gacan qaadin oo waxaa weeyaan xuurulcinta un insha allahu tacaala uu ilahay siin doono marka hadduu kun wiil dhali lahaa waxaa laga yaaba intaanu ajar nuusan haynin xataa laakiin ilaahay baa waqti u barakay marka waad aragteen hadda xitaa dadka raximka inta badan xiriiriya way ka baraka badan yihiin nin baan maanta ka sheekaynaynayoo nin baan telefoonkooda hadlayn markaasaa ilmihiisu wuxuu aadiyey meelahan reer galbeedka u aadiyey markaasaan ku idhi ilmihii ninkii hebel ahaa ka xanuunsaday ilmihii meelahaas u aadiyo iyagoo weliba markaasuu yidhi haka baqin ninkaas ninka haka baqin uu yidhi ilmihiisa wax culimo iyo khayr iyo wanaag aan ahayn la kulmaan lama arka markaasuu ku yidhi maxaa sabab u ah markaasuu yidhi war ninkaan sooma ogid soddonka sanoo soo dhaafnay wuxuu raxim xariirin uu waday qof baraxim ahoo dad taqaano uusan ninkaas wax taaranin ama uusan caawinin amaba uu ka aamusay miyaa taqaana waa maya haka baqin u yirta ayada soo ma jeed marka yani ficlan raximka xiriirintiis marka baraka fi اlawlaad baraka fi اlmaal baraka fi اrisq baraka fi اlcumr baraka fi الصixa wاlcaafiya baraka fi اlcibaada wa huwa اlaham inaad ilaahay mxuu aha wabaraka fi اlcilm marka dhankaas ay culimada labadaas qowla marka ay aadeen shee xuseen marka tii la aadaan allahu aclam waaya nawcun aakhara nooc kale oo waxaa weeyaan ka mid ah maya waxaan joognaa xadii kun saddex boqol iyo lix soomaihin waa xadiisun saxiix weeyaan qaala alimam nasai alay mt akbarna cubaydillahi bn saciid ibnu sacd ibn ibraahim ibn sacd azuhri waa qaala xadaanaa camii adeerkii waa yacquub ibn ibraahim ibn yuusuf almadani iqat faadil qaala xadaanaa shariik ibn cabdillaahi annakhaci saduuqu yukhطicu kaiira watahayara xifduhu mudwali alqada waa yahay qala xadaanaa shariik can abi hashim alwaasiti arrumaani yaxya ibnu dinaar waa iqa can abi mijlas eh, laaxiq ibnu xumayd asaduusi albasri waa iqat mukhadram can qays ibnu cubaad addubaci iqat mukhadram qaala wuxuu yidhi sallaa waxaa tukaday camaar ibnu yaasir biqowmi ayuu dujiyey sallaa waxaa dujiyey camaar ibnu yaasir bilqowmi ayuu dujiyey dadkii salaatan salaad oo akhafahaa ah, uu khafiif ka dhigay fakaannahum waaba iyagoo dadkii ankaruuha salaadan fudaydka badan qabqabta ah inkiray qaala faqaala wuxuu yidhi alam utima arukuuca wasujuud umaninadii miyaan ka tagay sujuuddii iyo rukuucdii sida ahayd mula imaad mise ma imaanin waad ula imaaday halkaasay arrinta noqotay qaala waxay idhan balaha qaala wuxuu yidhi ama inii aniga miya dacwtu fiiha waxaan ku ducaystay biducaain ducaa kaana u ahada nabiy nabigana sal slm yadcuu bihi mid ku ducaysta allahuma allahi bicilmika alhayb cilmigaada aad shayga maqan aad ogsoon tahay iyo waqudratika awooddaada cala aad awoodda si alla yeeli karto axyini inoolee maa calimta alxayaata khayra lii intay muxuu ahaa nolosha io khayr badanta noolay wa tawafanii calimta alwafaata khayran lii markaad muxuu ahaa ay dhimashada iyo khayr badanta i dil weeyaan wa waxaan ku weydiisan khashyataka inaan kaa baqa fi lheybi meesha heybka oo liga maqan yahi washahaadad xilligii lila jooda lila jooga weeyaan iyo wa kelimat kelimada ikhlaaska fi ridaa xilliga aan raalliga iyo walqadab xilliga aan caraysnahay wa waxaan ku weydiisan naciima nicmo laa yanfadu aanan yanfadu aanan dhammaanayni waqurata caynin ilqabowsi laa tanqatic aanan go-aynin wasaluka waxaan ku weydiisan alridaa bilqada qadaha allah inaan ku raalli noqdo iyo wabard alcayshi noolqabow bacda almowt geerida kadib num nawmata curs weeyaan ama num nawmatan camiiqa iyo waladata nadari araggaaga oon macaansado waladata nadari ilaa wejika wejigaada fiiradiisa oon macaansado iyo washawqa jacayl ilaa liqaa'ika aan jeclaado wa acuudu bika waxaan kaa mangeli min daraa'a mudira dhib i dhibaateeyo iyo wa fitnatin fitna mudila i baadiyeyso allaahuma alla wazayinna nagu qurx biziinati aliimaan iimaanka quruxdiisa nagu qurxi wajcalna naga hudaatan muhtadiin kuwa hanuunsan oonad muxuu ahaa dadka hanuuniyo amaba kuwa hanuunsan naga dhig ayuu nabigeena ku ducaysan jira sala allahu alayh ali waslm taas ayaana ku ducaystay ayuu leeyahay marka waa nooc kaloo ducada ka mid ah xadiidka ama baabu tacawudi fi salaa salaad gudaheed oo alla magangelye la weydiista ayuu baabkan u baab yahay inuu alla kaa magangeliye sharoo dhan iyo cadaab alqabriga ayaana ugu daran iyo cadaab الnaar iyo wixii ka dambeeyo xadيث kun saddex boqol iyo todobaad waa xadيث صaحيixa qala الimam نسي عليه رحمة أخبرna إسحاq بن إبراهيم الحنظلي وبن rahwey wy qala xadثna جرير بن عبدالحميد الضبي ثiqة ثبت عن منصور بن معتمر wa ثiqة ثبت عن هiلال بن يساف بkسر الyاء وفتحha يساف iyo يساف labadaba dhib ma lahan هiلال بن يساف أو يساف الأشجعي wa ثiqة can farwa ibn nawfal alashjaci waa iqa qaala qultu waxaan idhi caaishatu waxaan ku idhi radi allah tan arda xadiiiini iiga warran hooyoy bishayin shay kaana u ahaaday rasul rasulka sal slm yadcuu bihi mid ka ducays fi salaati salaadiisa iiga sheeg faqaalat waxay tihi nacam ha waan kuu sheegi kaana rasul aa sal sl yaquulu mid yidhaahdo allahuma allahi inii aniga acuudu bika waxaan kaa maangeli min shari maa camiltu wixii aan sameeyey shartooda wax aan samaynay haddii noola qabto ya laa tuaakhidna in nasiina aw akhta'na wamin shari maa lam acmal waxaanan samaynin shartoodan ilah waan ka amangeli ya oo dadka kale ay sameeyeenna waan ka amangeli marka shar oo dhanba ilaahu iga badbaadi hay hay nowcun aakhar nooc kale oo ducada ah oo ataxyaadkaasna lagu duceysta xadiidka kun saddex boqol iyo sideedaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasa alay mat abarna maxamed bin bashaar bundar weyaan iqatun xaafid can moxamed ibnu jacfar qundar weyaan wa iqatun saxiixu lkitaab qaala xadaana shucba waa imaamkii عن أشحف بن أبي شعثاء المحاربي wa ثقة عن أبيه أبيس سليم بن أسود المحاربي wa ثقة عن مسروق بن الأجدع wa ثقة فقيه cاabد مخضرم عن cائشhaة wuxuu ka wariyey أم المؤمiنiin رضي الله taع ضها وraحima جaميع الرواة qالت waxay tir أمna cائشha سألت waxaan weydiiyey رasuل ayaan weydiye صل سلم عن cadاaب الqبر qbriga cadaabkiisa aan mxu nabigeena wax ka weydiy sal اه علي sلم faqaala wuxuu yidhi nacam ha cadaabu اlqabri qabriga cadaabkiisa waa xaqun xaq weeyaan qaalat caaishatu waxay tii radi allah ta ardaha famaa ra'aytu ma arkin rasul rasulka sal slm yusalli isagoo tukada salaatan salaad bacdu intaa kadib ilaa hadduu muxuuha tukada tacawada alla ayuu ka magangeli jira min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa asxaabteennii dhimatay waalidiintii inta dhimatay dadkii aan naqaanay inta dhimatay mowta almuslimiin dhammaantood maanta laba meelood un bay ku jiraan ima rawdat min riyaad aljanna aw xufraة min xufr الnaar nasأl اlah السلام الcaafiya allahuma arxam jamiica mowta almuslimiin allahu akbar waxaa laga yaabaa in badan oo annaga naga mid ah dad aan naqaano oo maanta xoolahii ay ka tageen iyo aqoontii ay ka tageen iyo madaxnimada ay ka tageen iyo jaahi ay ka tageen iyo awlaadda ay ka tageen ay intaba dhooban yihiin iyagana maanta cadaab alqabri uu haysta nasal allah an yarxamahu nasal allah an yarxamahu nasal allah an yarxamahu allahu akbar mandhaweyda nin waxa iga warramayay bangi ka shaqeeya riyaad nin u imaadi oo siddeetan jir amaaniin sana u jira maalin walba marka wuxuu dhihi uu imaanaya ul kutubaya indhihi xataa ashma markaasuu le bangigi ma ku darsan waa bangiga uka shaqeya marka waa bangi bangiyadan windowska oo muxuu ahaa yani daaqadaha islaamigana lah qeybtan kaleo ribadana lah ayuu ka shaqeeya markaasuu le maxaa ku darsan baashi ribadii maxaa fuushay wa malaayiina ku jirta meesha marka maxaa ku darsamay markii dambe ayaa gooni ugu yeer u yidhi ninkii kan laftiisa mesha waa dhigama aqan waxaan dhow yironiyo malaha wuxuu le adig waa yartaho waa waa tooba keeni doontaa ilan bunuugta ribowi in laga shaqey ma bannaan waa muxaram marka markaasaa wuxuu yidhi mise widowskan ku dhabana ma aqan qaybtan kale wixii aad ma kala siiye marka wuxuu hadhow yirniyo say wax u jiraano adiga xaaladaada sayt say wax yihiin nin siddeetan jir aad tahay wixiina waa wax riba ah kolleyba hadda waxba kama cuni kartid ummad kala iskaga baashaari doontee adigana cadaabkeeda ayaa lagu qabsan doonaa wubi dacwo yidhi dacwo bangiu dacwo irgey anta mutawac adig ma halkan ad ka tahay muxuu ahaa yani wadaad oo qolyahan hayatl amriga meertay mise nin b bangi ka shaqeeya baaba li yeer manajerka i yeer warya adiga maxaa ummadda kudaba dhigi marka waxaan kala jeedaa subxaana allahi alcadiim nin huba inuusan waxaan waxba ka cunayn arrintaa bal ka warrama ikhwaani waa waa xirmaan ya fayacmalu bicamali ahli الnaari fayadkhuluhaa sowmek fayasbiqu calayhi اkitaab ninka da'daa joog sideetan sana ha shaqaysto adduuna u shaqaysto ha ordo oo nacam ishkaal ma laha nabigeen markuu le sal slm idaa qaamat alqiyaama wa fii yadi axadikum fasiila falyakrisha faاstaطaaca an yakrisha qabla an taquuma saaca falyakrisha qiyaamada haddii camaaraadkii cirkiio soo dudumay adduunkii aad gacantana aad geed laantimireed oo inbiqaasar ay ku bixi aad gacanta ku hay qofka ha tallaalo hadduu inta ka gaarsiin kara oo saa iyada waxaa weya in qofka u shaqaysto ood wixiina dee isna isku anfaca awlaadiis ku anfaca ummaddi ku anfaca ummaddiisii aad ka tagay xataa an tadara waraatka aniya khayru min an tadarahum caalatan yatakafafuuna الnas waa nabig sal slam awlaadaad inta ogan allah ninka sheekh hebel ahaa ama wadaadka hebel ahaa ama hebel ahaa ay dhalay intuu imtixaan mogta wadaadka mxuu ahaa saas waxaa ka khayr badan oo kun jeer ka qiimo badan o nabig sal slam inaad awlaadaada iyagoo maarmo oo ummad aanan gacan horseyn aad ka tagto ma taas ayado dhib ma lahan lakin ishkaalka intuu ku jira ishkaalku wuxuu ku jira wax adogsoonta in lagugu cadaaba adnaad cunayn man baaca aakhiratahu qofka dadka ugu doqonsan waa ka asaga man baaca aakhiratahu bidunya hayrihi maan dhexdaasa a marka laga hadlaa dadka dadka qaara ma og tahay way nool yihiin oo dhaqaalo way haystaan cidda ku daba noolna way ku keedadan yihiin waxay ka sheekayn jireen marka tan waa kule maanta habeen sheekay noqon rabta ujeedaa waxay ka sheekeyn jireen nin aburu'uus aburu'uusa la yidhaha sidiisaba aburu'uuska marka muxuu yahay dhaqaalo badan u haystaa laakiin reerkiis wuxuu keenaa madaxa iyo madax ariga iyo wuxuu keenaa iyo majimaha iyo uurkujirta iyo waxaas usoo ururiyaa baabuur waaned la yihahdo oo baabuurtan muxuu ahaa daba banaanka xaajiyad aan aqooni jirno ayuu ka soo buuxinayaa halkaasuu usoo daadinayaa guri aad u liidanna wuu ku jiraa oo aad anash ahayn ilmihiisa marka waxba fiican soo ma gaaraan islaantan ayada haba sheeginba waa qof goomanoo iska un rafaadsan marka magaaladana nuskeeda isagaa iskala insaxa tacbiir bildinka asaala kan kale asagaala kan asagaala a asagaala a gadaa adduun laakiin reerkii xaalad waxay ku nool yihiin musriah meel xafladaha marka ayuu ka qayb galay guri weyn oo xaflad oo taqriiban carabtana waad aragteen dhulkooda yara waasaca khaasatan khaliijka sacuudiga oo kale dhul weyn ay haystaan waxay dhisanaan marka qofkaba inta hadda anaga aan yani xaafaddan qayb weynoo ka midna nin baa iska dhisani inta hadda masjidka ku fadhiyo laba jibaarkiis nin baa dhisani ama in la eg oo de afartan shantan boos hal nin baa isku dhisani marka qayb waa iska meel hakada nairobidan waa taqaanaan ad meel dheer maaha nairobida hadda haddii dhankan karan in loo baxa eker eker la degany laba laba eker yaa la degan meelo noocaas ay dhisanayaan marka weliba aad loo qurxiyo la dhalaaliyo habeenkan xafladaha waa la qabtaa meel marka wada dhalaalaysa oo wada muraayada oo nicmaysan ayaa la yimid odaygi marka waa loo yeeray si uu ka yimid meeshu yimid xafladii marka aad ugu baashaaray laftarkiisii oo nicmadii wixii iska habaystayoo kadibna markii wuu la yaabay ninkan aalibanna dadka guryaha noocaas degan raggan oo ali khaliijka kada ka ah madaxda inta badan dadka noocaasa ah waa dadka madaxda ah wuxuu umaliyay marka amiir inuu le meesha wiil yaro dhalinyaro marka oo aada u habaysan ayaa hawshii khidmada u taagnaa markii la dareeraya ay wuxuu yiri bal ninkaan iska ogow ku ahaa ninaad iqaanana maaha ninka xafladda markaasuu muxuu ahaa u dhawaaday wuxuu yhi warniyow ilahay baa ku nicmay maa sha allah calayk adiga keed ahaydoo bal aan isbarano anaa nin ganacsadaan ahay kole adna nin ganacsadaa tahay aan isbarano ganacsadan waa isladaaho kullu daa'irin yaiiru maca daa'irihi wa oo waxaa laga yabaa ninkan isle bal ganacsiga ani hawlahan bal waxu markaasu in aniga hebel hebelaa la yihahda alfulani maxaad eh, ka shaqaysataa oo wuxuu yidhi ani ma shaqaysta aniga weligey wax ganacsi oon gale lama arka xoolaha intaan le agad keen markaasuu yidhi ni xoolahan ma kuu sheegaa meeshaan keeni ani wuxuu yidhi waxaan gaadaa dadka tujaarta ah oo bukhalada ah dadka tujaarta ah ayaan gaadaa ilaa aad ka dhintaan sugi markuu dhinto islaantiisii marka carabtana haaliban naagta haddii laga dhinto oy marba ay armala noqoto lama guursado asal ahaan yani uma badno haaliban lama guursaday marba haddii laga dhinto inta badan lama guursado kuwa gabdhihii alaa cid guursaday la intay ka badiyeen qaarigi ka badiyeen meherkii markaasaa wuxuu yidhi islaan nin dhaqaalo badan haystay uu lahaa u mxuu ka dhintay ayaan muxuu ahaa islaamaha unbaan gaadaa kuwaas ayaa marka aan guursadaa marka wuxuu yidhi saddexaas oo mid walba qasri noocaan degan oo rag tujaar ay ka dhinteen ayaa ii joogay tanaa u dambays mar dhow ayaan muxuu aroosay marka hal boosa iga banaano <laughs> nin la yidha abuura'uus oday aburus la yidhah oo haddana waa yeel muxuu ahaa gaboobay oo dhaqaalo badanna aan ku maqlay bakaylna ah ninkaasaan sugaya ma yaqaana marka isaga ninkaas ayaa muxuu aha dhimashadiisa oo booskaa faradan ku buuxin rabaa qisada koley waad aragteen oo mayna marka ya a ya sheekh qirada eh, social media haysa u dhaxtaala but wadaad weliba aftaan oo sidaydoo kale aan ahayn aan ka sheekayna oo markaad dhegaysato waad yaabi ya ha markiiu marka suuqu dhaqaaqay wuxuu yidhi inkaana kugu dhacday bele kugu dhacday ma waxaad ku dhimanaysa inkaana iskaga raacsan doonta <laughs> ya ma isag isagiya wuxuu yidhi odaygi odaygi aburuusku nool yahay moogta isagiya marka orad isday suuqa tag bal horta muxuu ah, lafihi wixii iska dhaaf hilib soo gad cunto soo baha soo gad guriga iska bedel yani xaalad waxaa ka dhacday dahabkeed islaantii wixii dharkii muxuu ahaa gudaafadii ka daaday arad bixi wahaakada yani markii ugu horreysay inay dad nool noqdaan ya lidaalika akhyaarta waxay dhahaan yani gabadhaada qof nooc kasta u guuri laakiin ha u guurin bakiil intuu adduunka ay joogta ayay cadaab geli adna waa kusoo nacladii itaa qabriga ay kugu soo naclan albakiil dadkeen waxay dhihi jireen albakiil caduw llahi walow kaana aalim ya shee a a a a wallahi naam a ha maxay dhaheen maxay dhaheen ya asakiyu maxay dhaheen asakiyu xabiib اllahi omayna a xabiib اllahi walo a xabiib اllahi miya <laughs> kafir maha kafir asaga xabib llahi ba noqonaye laakiin adduunkia lagu siinaa xaqiiqatan ikhwaani ragga khaasatan dhalinyarada odayaasha iyaga de waxooda waa iska bixinaanba dhib ma qabane dhalinyaroy haddii aad wa guursataan ood ilaahay subxana wataala guurinsi wax all waaad hayslaantaada si aqiiqa laga sheegi ya sheekh may kal reebka waa baab kale de w kala reebka wi de adalka markaan kala jooda tudamiru kula shayin oo kale wa oo de wii muxuu ahaa iskaga daari kalama joodo laakiin qoftaas wax aybu u baahan tahay haka reeban oday aad heli karto waxba ay ubaahan karta u baahanta ood heli karta haka reeban kaainan ma kaan oo maalba waxaan waa dhusuq dhusuq adiga markaad soo muxuu ahaa boor u kusoo fuulo maxaa samayn waa iska dhaqi marka xaqiiqatan masaladaas ikhwaani qofka raba inuu adduuna sharaf ku noolaado ducana ay daa'im u ahaato reerkiisana qabow iyo barwaaqo ay ku wada noolaadaan reerkaaga yay meel kala damcin yay dhihiin alla heblaayo miyaad aragtid inkeeda inkaaraa kugu dhacday bas wa yaa sheekh may dee ma og tahay waxyaabaha waxyaabaha fasaadka waa baab kale baahi aan idhi baahi ha ya sheekh waa loo soo gedi aiha aaiha aaiha nin caraba ah wuxuu dhahay adigana kolleyba haddii ad adi qofka dusan yeelin nakad baad ku jiri ciriiri qoftan fiir waa maxbuus fiir waa maxbuus ilmahaagii abba wuxuu dhihi jira caleyh raxmat ullah aad buu gabdhaha ugu roonaa nin rag ahoo gabar la jaqjaqlayna haduu arku dhihi jir waraayaha laga bixiyo kan hala dhufaano ragba ma ahne waxaadna ku qotoma qowla nabiy sal allahu alay slam khayrukum khayrukum liahlihi waana khayrukum liahlihi soo saas ma nabigeenna markay dumarkii la garaacay oy usoo dacwadeen muxuu dhahay kuwaas akhyaar ma aha kuwaas ardaallo waa yani au qarsoon mogta wuxuu dhihi jiray adduunka saddex cadaab ayaa la keenay saddex naarood ayaa la keenay saddexdina dumara gacan loo geli awlaadaad aragteen hal maalin yaa ku dhiib cid <laughs> waad ka carar hal canuga da lagu dhiibi maalinta olg adiga saba subaxdii la galabti haya ama waa dili ama adna waa sooxi soo saa ma ilmihii ayagaa loo dhiibay tan labaadna dabki caadiga ahay waxaa lagu keenayaa wax foornaysan waxaa lagu keenaya wax macaan badan waxaa lagu keenayaa see lagu keena gacanteeda miiqaa meelado guban bal fiiriya rafaadka haysto aragtay indhihii adiga hal hal xaba oo maxadii lagu dhiibay baashaan ii sheega basal oo jarjar la hal xaba ayadaa loo dhiibay tan saddexaadna shahwada ragga waa cadaab ayagaa loo dhiibay saasuu dhihi jiray aleyh ramat ullah ficlan mas'aladaas dumarka in loo ronaado ah in la fasaadiye ani kama hadlaayo waa runta telefoon <laughs> sheekada adan ka sheekeynay waa runtii iyo dee in de ay noqoto wax israaf iyo ciyaar kama hadlayn laakiin waxba baahi ah oo run ah oo qoftaas ay qabta oo adigana aad awoodda inaad baahitiri weyda arrinta ayada waxay qofka meesha ka bixinaysaa qawaamadii qofkan maxbuus aduu kuu jeeda ma shaqaysato suuq ma aadi karto miyay tegi kartaa suuq may aadi kartaa gabdhaha xamaashisa waaba baab kale moogta taas waa si kalaaba loo hadli karaa laakiin gurigay joogtaa waa maxbuus fainahuna cawaanun cindakuma nabiga sal slam maxabiis adinka idiin xabisan wa marka baabka isaga waxaan umalayna haddaan sii wada <laughs> waayahay intaas in ka badanoo xuquuq dumarka weligeen ma maqasheen waa gaaladan hadda xuquuq dumarka hadlaan inta aan sheegin in ka badan weligeen shee maxamed ma maqasheen ama wax ku dhow <laughs> kitaabku istaagu shee maxamed waa isku laabay <laughs> ya waye waa been waxay ku haystaan boojo iyo been i wax ay ku haystaan markay baxayso subaxdii eh, iyada oo baahan inay baxdaa laga yaaba maqaayad xataa marar qaar waxaa dhici karta aygu ragga qaarku khubarada ah haddii maqaayad la fariisto waxaa dhici karta inkastoo asal lahayn in ayadna ay iska baxsan iska bixi waa dhici karta kolleyba ragga un yurub ka imaaday noo sheegi aniga hadda aad ma aqaan lakin warkii soo gaaray wa warkaad waa isoo gaaray ya sheekh bada ay ka dhigeen ha a alcumuum marka xuquuq lmara kitaabka qur-aanka iyo sunada nabigeena saa u ilaalisay inta hadda aan sheegay waxyaaba de iska unfanig anaan kudadalay waa gooni laakiin adilada haddaan akrinayay wax ari aan keeni maaha waa nabigeena sal slm wuxuu sheegay qur-aankana ku sugan waa yahay intaan ku joojinaa kitaabka hay hay nowcun akhara nooc kale waa xadiid kun saddex boqol iyo iyo sideed mi sagaal sagaal weyaan qala imam nas alay sl abarna amr ibn cuثmaan alqurashi mawlaahum waa saduuq xadiid waxaan ka soo boodnay oo rabay inaan muxuu ah aan aan yaro tacaliiqiyo xadiid kun saddex boqol iyo afaraad xadiid kun saddex boqol iyo afaraad abu dawuud sulaymaan ibnu macbad waxaan idhi waa iqa weliba saaxiba xadiiah adiibah qaala xadaana sulaym bn xarb alasdi alwaashixi bilxa waxaan idhi asna waa iqa qaala xadaana xamaad ibnu salma waxaan idhi waa iqatu caabid xifdigiisa tagayurka ku dhacayna waxaa weeyaan fii aakhiri cumrihi weeyaan waxaa kaloon soo marnay saciid aljurayri ninka la yidhaahdana inuu yahay iqa inuu yahay intuusan imanin saddex sano kahorna isku dardarsamay abulcalaa waxaan sheegnay inuu yahay yaziid ibn cabdillaahi shakhiir alcaamiri iqa inuu yahay shadaad ibn usn waa saxaabigii raggaas marka nin maanta xadiidka loo daciifina dartiis ma idiin muuqda waa maya jawaabta waxaa weya waa maya maadaama xaaladda ay noocaa ah tahay xadiidkana maxaan idhi waa daciif intay beelada ka imaada agee beleda ka imaadday beleda waxay ka imaaday abulcalaa oo yaziid ibn cabdillaahi shakhiir ah alcaamiri iyo saxaabiga shadaad ibn aws ah. dhexdooda sabti baa ku jira nin baa meesha ka maqan saxiix marka lagu leeyahay xaaladahan oo kale meesha imaadi nin baa meesha ka dhacay nin oo nimin bani xandala la yidhahdo ka dhashay ayaa meesha ka maqan alxandali loo yaqaano arrinkaa waxaa sheegay ama ay ku taallaa cinda alimaam axmed fii musnadihi wa cinda atirmidi fii jaamicihi aw fii sunanihi wa cinda abarani fii mucjamihi waxaa ku taalla an alcalaa can alxandali can shadaad meeshaa marka maxaa ku jira saq iyo inqiaac ayaa meesha ku jira sidaa ula socdo ya sheekh maya irsaal wuxuu noqonayaa markuu taabiciga saxaabi ka boodo mursalka taabiciga markuu toos inuu intuu haf yidhaah uu nabigeena toos abaara sal alla alay slam saasuu noqonaya waayahay xadiid kun saddex boqol iyo iyo sagaal iyo sagaalada kun saddex boqol iyo sagaalad waa xadii saxiixa qaala alimaam nas abarana akhbarana cmr bn cuثmaan alqurashi mawlaahum saduq wey qala xadaثna abi abihi wa cuثmaan ibn saciid alximsi waa saduuq can shucayb ibn abi xamzata abi xamza waa dinaar ayaa la yihah wa iqaة caabidu min ahbat الnaas fi zuhri zuhri markii in laga warya ay noqoto waa ninka ugu sugid badan an zuhri maxamed bn shahab zuhri waa imaamkii qaala akhbaranii curwa ibn zubayr curwa ibn zubayr waa taabici weliba kabiir ah waxaana horyar waa caaisha radi allah ta arda waxaa dhashay asma bint abi أنa caaشhaةa بinta abi bakri raضي الlaه ta أkbartu way u sheegtay habaryartii أna rasul rasu sl sm kan wa rasulkan yadcuu mid ku ducaysa biالsalaa salaada ducadan soo socota allahuma alh inii ani acuudu bika waxaan kaa magangalaya min cadaab اqabri ayaan kaa magangalaya acuudu bika waxaan kaa magangalaya min fitnaة الmasix الdajaal kii beenaalaha ahaa oo waxaa way isha masaxnaa fitnadiisan kaa mangeli ilaahay intuu samaawaadka umay oo khalqigu umay ilaa qiyaama ay ka dhacda fitna dajaalka weyn ma imaanaysa ayuu nabig yidhi sal allah alay slam wacuudu bika waxaan kaa magangalaya min fitnati almaxyaa nolosha fitnadeeda iyo walmamaat geerida fitnadeeda allahuma alla innii aniga acuudu bika waxaan kaa magangalaya min alma'ham dembi iyo walmaqram inaan daymooba faqaala lahu qaa'ilu mid baa wuxuu ku yidhi maa akara maa tastaciidu min almaqram maxaa badiyey ama badnaan badana intaad ilaahay subxaana wa tacaala ka magangasho inaad daymowdo faqala wuxu yidhi ina rajula qofka idaa harima hadduu daymooba xadaa hadal ayuu sheegaa fakadaba markaasuu been sheegaa oo wacada balan ayuu qaada faakhlafa ballanta ayuu ka baxa sidaa darteedaan ilahi waxaan ka magala subxana wa tacaala inuu baabkaas ugu rido saasoo nabigii sal slam waayahay haa xadiidku taxwiiliyey wa ambana cali bn khashram waa iqa can ciisa ibni yunis wa iqat ma'muun wlafdu lahu yunis ibn abi isxaaq weeyaan wlafdu lahu can awsaci cabdiraxaamid imam awsaci waa imaam ahli shaam can xasaan ibnu caiya xasaan ibnu caiya almuxaaribi weeyaan waa iqat faqihun caabid can muxamed ibn abi caaisha almadani mawla bani umiyata wa xijaazi laysa bihi ba's waxaa weyaan qala wuxu yhi samictu waxan ka maqlay abaa hurayrata radi allahu taala anhu yaquul isagoo leh qaala rasulullah sl wuxu yhi sala allah alay waslam idaa tashahada axadukum midkiin hadduu atexiyaadsada falyatacawad billah alweynaha ka maangala min arbacin afar ka maangala min cadaabi jahanama jahanama cadaabkeeda iyo wa cadaabi qabri qabriga cadaabkiisa wa fitnat almaxyaa nolosha midnadeeda walmamaata iyo geerida nolosha muxuu aha fidnadeeda wa min shari lmasiixi dajaal masiix dajaal shartiisa intaba ilaha ka maangala saas ayuu nabigeen sal sl amar ayuuna ku bixi calayhi salatu slam uma kadibna yad waxa u ducay linafsihi naftiisa bimaa badaa la wixii u muuqda saas ayuu nabigeenna eh, waxaa weeyaan eh, yiri weeyaan hay naam naam masiix dajaal qofka rab inuu ka dhargo tamiim daari qofka rab masiix dajaal warkiisa inuu ka dhargo xadiidka cinda muslim tamiim daari ayuu tegi saxiix muslimka ku yaala marka tamiim daari ayaa si fiican nabiga ka sheekeyn jira alayh sla slam tamiim daari ayaa marka muxuu ahaa imaaday oo nabiga u sheegay markaasuu nabigeenna alayh sla riwaayadii tamiim daari uu sheegay ayuu noo sheegay marka meel jasiirad ah oo badweynta ah badweynteewa ma naqaano ayuu horta ku xihan yihi waa wax aada u weyn aada u weyni badan labada gacmood iyo laba lugood ayaa saa inta lasugu xihay kadibna saasuu u xihan yahi waxaa uun shakligiisa waa shakli bini aadan sheekh xuseen waa shakli bini aadan markuu imaanana isagoo bini aadan imaanaya waxaan uleeyahay ma aqaana jasaaadaasa waxay taan la aqoonin waay waxanoocaad ushaqaynayaan wax timihii ka baxay ayaan xataa inaad sii jood inaad soo jeeda la garanayni waila kaman anti carabta ageesinimadooda waad la yaabaysaa waxaasay la hadlayaan markaas wixii alla hadli markaasaa la wadi oo dajaal loo geyni dajaal ay wareysana war inkaan qaba maxaad adig waa dul taagan yihiin isagoo xihan markaasuu leeya orig gacantaad igu haysaane oo nin aad mxua ah, xaalkiisa aad inu xirharno idin xirnaan ah, balorta iyo warrama markaasay u sheegayaan inay niman carab ay yihiin oo baddan ay eh, muxuu ahay la soo eh, bad xirankii ay ku soo aadeenoo bil ay baddan ku dhex jireenoo kadibna xaaladda ay meesha kusoo gaareen jasaasida xataa keenta u sheegayaan tanaana soo wadin gaarqabtada saasay leeyihiin way sheegayaan marka waxaa weeyaan laakiin inuu bini aadan wa cadayna waxaa ka mid ah markuu soo baxa ha meel walba wareysani urdun waraysan badan abariya oo hadda urdun ku taal ayuu wareysani wuxuu wareysani muxuu ahaa nakli bisaan meel walba wareysani waa imtixaan nin dalkii yaqaana wa marka waa bini aadan taqriiban saasunbaa muuqato markuu soo baxana de waa nin hadla oo caadi oo ordiyo marka nasal allah asalama alcaafiya ibnu <laughs> ziyad ninkii waktiga nabiga jooga wiil yaro mxu ibnu ziyad la yara waxa weeyaan ibnu bizamiya bisad ibnu sayaad ha ibnu sayaadkaas ya hay axsanta aad saad ku sheeg axmed marka eh, waxaa weeyaan kaas de imtixaan u ahaa waa taqaanaanoo saxaabadii agtaa ka shakisay saxaabadii a ka shakisayo isaga laftigiisa muxuu ahaa markii loo tago oo la waraysto uu muxuu ahaa Eh, marka dambe wuuu leya anig meeshaa jooga aqaana dajaal ma idin geeya saas w dura marka imtixaan u ahaa ibnu siyaadkaas waayahay marka daja masiix dajaalkaas in ilah laga magangala ayuu nabigeena amar ku bixinaa sala allahu alayhi waalihi wasalam run ayay noqotay caaw habeen sheekay inay noqotay nowcun aakhar min adikri nooc kaleoo dikriga ka mid ah ayuu baabkan u baabyahay xadiid kun saddex boqol iyo ko iyo tobnaad waa xadiid saxix isnaad wi qaala imam nas alay mtl camr bn cali alfallaas wa hiqatun xaafid qaala xadaanaa yaxyaa alqaطaan weeyaan waa imaamkii can jacfar ibn maxamed jacfar ibn maxamed eh, ibn cali ibn xusein ibn cali bin abi aalib weeyaan jacfar asaadiq waa saduuqun faqiihun imaam waa aimada nimankan shiicada imaamyaalka ay u haystaan ayuu ka mid yahay eh, raximah llah raxmatan waasica ah. ninka la yidhaahdo jacfar asaadiq can abihi abihiis waa maxamed ibn cali ibn xusein albaqir ayaa loo yaqaanaa oo aimada shiicada ay tirsadaan ayuu ka mid yahay isnaga isna waxaa weeyaan waa iqatun faadil can jaabir bn cabdillahi wuxuu ka wariyey taabicin taabicin u ah ninka isaga maxamed albaqir can jaabir bn cabdillahi wuxuu ka wariyey radia allahu tacala canhuma ana rasuula rasulka sal slam kana wuxuu rsulkan yaquulu mid yihahda fii salaati salaadiis bacda tashahudi ataxiyaad kadib axsanu اlkalaami kalaamkan ugu wanaag badan iyo hadal kalaam ullahi kalaamka alla weeyaan wa axsanu alhadyi hanuun kan ugu muxuua wanaag badana hadyu muxamedin sala اllahu alay slam ayuu dhihi jiray saas weeyaan baabu tafiifi sala salaada in la fudeey ayuu baabkan u baabay xadid kun saddex boqol iyo toban iyo labaad waa xadid sahih isnaada qala imam nas alي mt abarna axmed ibn sulayman الرhاwي وثقة xافظ qال xdثna يحيى بن آdم أبو زكريا وثقة xافظ فاضل عن مالك وهو بن مول مqول عفوا مالك بن مغول أبو عبداللahi wa ثقة ثبت عن طلحة بن مصرف wa ثقة قارئ فاضل عن زيد بن وهب الجuهني wa ثقة مخضرم جليل عن xudayفة بن اليمان saaxiب sr رsul اه صل سلم أنه xudayفة ra wxuu arkay juهن buu arkay يuصلي tukani faطففa markaasuu salaadii ninka tukanay fududeeyey faqaala xudayfa wuxuu ku yidhi mudkam tusalii hadihi salaa imisaad salaada noocan tukan jirta tukanaysa salaada noocan oo fudaydka badan qabaton tumaaniinada lahayn intaa tukanaysa maxay la ekayd qala wuxu yhi mud arbaciina caaman afartan sana san u tukanay afartan sana ayaan sidaan u tukanayay qala wuxuu yidhi maa sallayta mud arbaciina sana afartan sana maadaan tukanin arrintan iyada ikhwaani waa halis halis weeyaan walow mitta haddii aad dhiman lahayd wa anta adna tusalli aad tukanaysa hadihi salaa salaadan lamidta waad dhiman lahayd calىa gayri fiطrati muxamadi salى اllahu alayh wali waslm nebi moxamed diintii xanafiyadeed oo la imaaday midaan ahayn si aan ahayn aad u dhiman lahayd ayuu yihi radi allahu taala arda uma kadibna qaala wuxuu yidhi ina arajula ninka iyo qofka muminka ah la yukafifu salaadiisa wuu fududeeyaa wa yutimu salaaddiina wuu dhammaystirtaa wayuxsinu waana wanaajiyaa salaaddii adigoo salaaddii aanan ku daahin ayaa salaad dhamaystiran oo wanaag badan oo rukuucdeeda iyo sujuuddeedina ay taam tahay oo tumaaniinadeeda wadato adla imaan kartaa inaad baqaro un akhriso maahan ee adiga say wax kaa noqdeen salaad aan inaad tukanaysaa ninka uu nabigu kudhihi jir sal slam salli fa inaka lam salli ya waaba kan hadda noo imaan hadduu noo imaan doonaa mar isagoo la soo celiyey ninkii oo kaleba afartan sana ninkaas wuxuu nasiib ku lahaa marka nabigeena sal اla alay aslam ayaa markii horeyba dhabsii oo ka saxay laakiin kan afartan sano saa u tukanaya annaga waxaan soo gaarnay hadda inaa jiraan laga yaabo dad salaadood ay noocaas tahay ya ay tusi kara salaadda noocaas ayd yaana tusi kara sujuudi ah, ah, samad adiga arki jirtay a maalik yowm اdiin iyo rukuuc allahu الحamdu لله رب العاaلمين الرحمن الرحيم malik yوم الdin haye od suuradda gaar saad yeeshee bakaataga mis waa ku gaar ku gaartay mis waa kaa baxsada ku gaartay ninka asaga mis waa intaada intaad ma asagaa imaam ahay kadibna saad saad u xeshay masaajid amkay mawla ya shee السلام عليكم الحمد لله ninka isaga ah السلام علaيكم markuu yihahd الحamdu لله wuxuu dha hadda salaadi so dhabay mogdkaas nin salaad ka baxay oo asalaamu calaykum iyo wuxuu sheegaa gadaalda basay u taallaa moogta ya waaba dhamaatay ha lidaalika rag ba waxay qabaan salaada kabixitaankeeda asalaamu calaykum maxay tahy muhimadda maxay tahy asalamu alaykum la mis aduu ataa markuu salaada dhamaystiro muxuu ahaa uu allahuma ini dajaal marku yihad dabayl iska keena fag salaadiis ansaaysaa qaar qabo in kastoo dee hadal fiican uusan ahayn marka waxaan kala jeedaa dadkaas oo kale sheekh waa loo sheegi shacabsamadka waxaa la yeeli gooniyaa loogu yeeri xadiidkaana loo qaadi karaa loo geyni midkaan naftiisaa la wadi saana loo qaadi kitaabkaan ii fasira le meeshaan halkaan ii fasir sheekow aduu dhiibi wuu ku fasiraya marka markuu fasirina waxaad leedaha saxmeed waxaa ma jira warkaan ma jira ha ti aad muujinaysa maxay ad leeda marka ila nin weynaata dhallinyaro batiida adiga aadku laguma tuhmaya dhallinyarada ma og tahay yaryar ya ha aye muxuu ku yihi marka nin rag waa ninkaas nin karmeed waaya xadiidka marka ahy ahy baaraka allah fik maanta caawa ah, leylat اxadiid waa marka iska dulqaata waa yoma arbicaa mogta aftax yaa soo dhow khamiis jimca soo dhow marka waa waayahay baabu aqali hada wallah aclam wsala allah waslm a abdi rasul mustafa